bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllahma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafcu ihaam اlإضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama muxamedi amin الshanqiiطi caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaadhnay darsigii shan iyo tobnaad suuratu ali cimraan waxaynu dhexda kaga jirnay aayadda qur-aankii rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim huma isdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum wa ulaa'ika hum aldaalluun aayaddaas oo uu sheekhu ku dheeraaday ayaynu dhexda kaga jirnay wejigii ugu dambeeyey awjuhda uu sheekhu yidhi waa laysku waafajin karaa aayaddaa iyo aayaadka daahirkoodu ay iska hor imaanayaan ama aada moodo inay iska hor imaanayaan wejigii ugu dambeeyo ah lan tuqbala tawbatuhum in laga dhigo la waafajin maayo kaasuu sharxiisa ku jiray kadibna mabaaxid fii cilmi lmantiq ayuu ina geliyey iyadiibuu marka sii wadaa wuxuu yidhi wahada aladii qararnaahu wahaada kan aladii kaasoo qararnaahu aan soo sugnay oo min ana almurtada oo ah murtadku idaa taaba hadduu toobad keeno qubilad in la aqbalayo towbatu towbadiisa ah walow bacda takarur riddati walow soo noqno soo noqnoqoshadeedaba ha ahaato alaaa maraatin saddex gooray soo noqotay oo akara ama ka badan yacni murtadka in towbadiisa la aqbalayo xataa haddii ay riddadiisu soo noqoto saddex goor iyo ka badan arrintaa iyadoo oon soo sugnay soo sharaxnay soo caddaynay laa munaafaata baynahu wa bayna ma qalahu jamacatu min alculamaa laa munaafaata isdiidid ma jirto beynahu arinka aan soo taqriirinay iyo wa beyna maa qaalahu jamaaca koox sida ay yidhaahdeen iyo waxay yidhaahdeen oo min alculamaai culimmada ka mid ah a wa wahayrihim iyo heyrkooda yacni sida aan soo taqriirinay oo ah murtadka xataa hadduu dhowr goor diinta ka baxo soo noqdo in toobadiisa la aqbalayo taa iskama hor imaanayaan arinka ay culimmada qaar ka mida taqriiriyeen oo muxuu yahay ama ay yidhaahdeen uu soo wada laa munaafaata baynahu wa baynama qalahu qaalahu jamaacatun kooxi ay yidhaahdeenoo min alculamaai alarbaca iyo hayri aimat larbaca bu ka wada iyo heyrkeedba wa huwa kaasina kaa ay yidhaahdeen marwiyun waa mid laga wariyey can caliyi bni cabaasin baa laga wariyey oo muxuu yahay min ana almurtada murtadka min ana almurtada idaa goortii takarara uu noqnoqdo minhu xaggiisa daalika ridadaasi hadday kasoo noqnoqoto yuqtalu waa la dili walaa tuqbalu lana aqbali maayo towbatu towbadiisa la aqbali maayo ayb sheekhu wuxuu taqriiriyey oo uu horay usoo cadeeyey oo uu doortay ka madhab ahaan xataa hadduu dhowr goor ridoobo soo noqdo towbadiisa in la aqbalayo taas iyo wuxuu iswaafajinayaa hadal culimmada qaarkood ka sugan oo dhahaya murtadka haddii intuu ridooba hal mar soo noqdo toobadiisa waa la aqbalaya laakiin hadduu dhowr goor baxo hadana soo noqdo la aqbali maayo taas ma iska hor imaanayaan iyo midka aan taqriirine hore saasuu leey iskama hor imaanayaan buu oo kan dambe waxaa laga wariyey jamaaca min alculamaa waxaana laga wariyay cali bn cabaas cali bn abi aalib bn abi aalib ibn cabaas ayb seebayna isaga hor imaanayn wuu caddayn doonaa ayb laa munaafaata baynahu wa bayna ma qalahu jamacatu min alculamaءi اlarbaca waغayrihim wahuwa marwiyu can caliyi wbni cabaas wamin ana almurtada ida takara dalika minhu yuqtl waa la dilay walaa tuqbalu towbathu arinkaa iyo kaa horeen taqriirinayskam hor imaanayaan wastadalla waxay u deliishadeen bacduhum culimmada qaarkood calaa dalika arrinkaa bi hadihi اlaayati aayaddan ay u deliishadeen ayb ayadda aayaddan hadda laga hadlayo in aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma sdaaduu kufran lan tuqbala towbatu aayaddaasay u deliishadeen qolada yidhi haddii ay ridadu soo noqnoqoto inaan towbadiis la aqbalayn oo uma sdaaduu kufran halkaasay ka deliishadeen ayib isma khilaafaysu yidhi marka annagana waxaa nidhi oo uu taqriiriyey hadduu xataa dhowr goor ridoobo in ridadiisa la aqbalayo qoladanna waxay leeyihiin hadduu dhowr goor ridoobo toobadiisa la aqbali maayo waxaanu ka wadaa yani qoladana waxay towbadiisa waa la aqbalaya isaguna isaguna wuxuu ihi towbadiisa waa la aqbalaya qoladan dambena waxay leeyihiin towbadiisa la aqbali maayo haddana wuxuu leeyahy sheekhu isma diidana huseyn isu diidane iyaguna waxay leeyihiin lama aqbalayo sheekhuna wuxuu taqriiriyey waa la aqbalaya waana hal oo riddadu markay soo noqnoqotaa laga hadlaya haddana wuxuu leeyahay labada arimood iskama hor imaanaya laa munaafata baynahuma kif sayna isaga hor imaanayn masalahaasu ku dheeranaya marka ayb maxaa yeelay buu uhi lianna hada alkhilaafa khilaafkani fii taxqiiqi lmanaati buu ahaaday manaadka xaqiijintiisuu ahaaday laa fii nafsi lmanaati manaadka laftiisa dhexdiisa ma ahaanin ayb walmutanaadiraani labada ruux ruuxee murmayee doodaya qad yakhtalifaani inay isku khilaafaan baa dhici karta fi taxqiiqi almanaati manaadka xaqiijintiisa maca itifaaqihima iyagoo isku waafaqsan calaa aslin almanaat manaadka asalkiisa iyagoo isla ogol baa laga yaabaa inay isku khilaafaan xaqiijintiisa wa idaaxuhu cadayntiisu waxa waaye waa kusoo noqon doonaa kaa cadayntiisa waxa waaye iyagoo manaadka asalkiisa isla ogol haddana inay isku khilaafaan manaadka xaqiijintiisa arrinkaas iyo caddayntiisu waa sidan marka wa idaaxuhu caddayntiisu waxa weeye ana almanaata manaadku waxa waaye waa makaanu nawti waa meesha wax lagu xidho nawtka wa huwa nawtkuna altacliiqu waaye waa meesha wax lagu xidho wax lagu dhajiyo wax laga laalaadiyo wahaakada waxaa laga keenay min naata ya yanuutu nawtan marka manaatku wax weeyaan asalka kelimadu waxa weeye waa dhajin ama waa qabsi shayga in shay la qabadsiiyo ama lagu dhajiyo ama laga laalaadiyo wa huwa tacliiqu waa inuu macnahaasi luqada carabiga ku yimaado maxaa daliilu ah wa minhu waxaa ka mida qowlu xasaan ibnu haabit radia allahu tacaala yani inay naata ku ti macnaha tacliiq inay tahay macnaheedu ayuu markaa sharxaya minhu qowlu xasaan baa ka mida radia allahu canhu xasaan ibnu haabit shaaciru rasuuli lahi wuxuu yidhi wa anta zaniimun niita fi aali haashimin kamaa niita khalfa araakibi alqadaxu lfardu wuxuu weerarayey oo wax ka sheegayey nin la yidhaahdo abu sufyaan ibnu alxaaris ibnu cabdilmualib oo nabiga sal lay waslam ay ilmaadeer ahaayeen intuusan islaamin bay ahayd ninka la yidhahdo abu sufyaan ibnulxari intuusan islaamin oo uu gaal ahaa yuu xasaan u gabiyey marka wuxuu ugu gabiyey nasabkiisa iyo abtirkiisa yuu ka galay oo sharafkiisuu macnaha duray wuxuu yidhi marka waa anta adugu abuu sufyaanow zaniimun baa tahay sheegad baa tahay fi ali aali haashimin ya banu hashim nin uun lagu xidhay baa tahay nin uun horey maadan uga tirsanayn oo kamaadan dhalanine laakiin nin uun laga laalaadiyey oo lagu xidhay baa tahay kamaa niita sida loogu xidhay oo kale khalfa araakibi ninka gaadiidka saaran ama hasha saaran gadaashii sida loogu xidho oo kale alqadaxu weelka alfardu ee keligiia dhiilka yani ninka oo muxuu ahaay safarkaa markuu hashiisa intuu reeryada saarto oo wixiisa saarto oo uu fuulo gadaashiisa ayuu wuxuu ku xidhaa dhiilkuu ku cabi lahaa caanaha ama weelku isticmaali lahaa xagga dambuu isaga xidhaa marka wuxuu leeyahay war abu sufyaanow reer bani haashim kamaadan dhalanine kolon baa tahay ah, waa tii qur-aanka ku timid bacda dalika zaniim zaniimta waxaa la yidhahdaa waa shayga asal ahaan aan shayga uga tirsanayn laakiin uun ka laalaado waay waxaana la yidhaahdaa waa ninka mustalxaqa ah fii laysa minhum yacni dad buu ka tirsan yahay reer buu ka tirsan yahay kamase dhalanin waa isaga xisaabanya marka wuxuu leeyahy reer bani hashim kamaadan dhalanine nin uun isaga tirsan oo iska sheegtaa tahay waa halkaasuu ka galay ayib marka ujeeddadu waxa weya niia niia oo bimacnaa culliqa ah waa bimacna tacliiq ayib waalmuraadu waxaa loola jeeda bihi isaga maxaa loola jeeda kaa garanay inay annawt bimacna tacliiq tahay garanay oo beydkuna ku tusayo ayb wlmuraadu waxa loola jeedo bihi manaadka waxaa loola jeeda waxa waa makaanu tacliiqi اlxukmi xukumka meesha lagu xidho waayo xukumka cilada lagu xidho waayo xukumka sharciga ah cilada keentay ee munaasibka u ah ee xukumkan sababaysaay ayaa la yidhaahdaa manaad maalan khamrada in la xarimo maxaa loo xarimay leanna iskaar baa ku jira soo ma cillada xugumka lagu xidhay marka waa iskaar soo ma cilladu waa iskaar waxbay waalaysaa maankiibay bedelaysaa cilladaasaa waxay keentay xugumka taxriimka manaadka marka taxriimulkhamri manaadkeeda maxaan leenahay ya waa iskaarka si kale haddaan u dhahno almanaa wlcila cila lxukmi ayaa manaa la yidhahdaa waaba kanba wuxuu yidhi wa huwa manaatku waxa weeye ama makaanu tacliiqi lxukmi waxa waaye alcilatu waay cilada lafteedii xukumka keenaysay ee munaasibka u ahayd baa la yidhaahdaa manaad la dhahaa falmanaatu waalcilatu mutaraadifaan waa laba kelimo isku macnaa istilaaxan xagga isticmaalka ilaa annahu halaba altacbiiru waxaa batay altacbiiru in la cabiro bilafdi lmanaati in lagu cabiro fi lmaslaki alkhamisi maslaka shanaad oo min masaalik alcilati ka mid qiyaaska marka la joogo fii cilmi usuul fiqhi ayaa waxaa jira waxa lahahda masaalik lcila masaalik lcila iyo qawaadix lcila iyobaa jira marka masaaligta ciladu ay marto meelaha ciladu ay martaa fara maslaga marka shanaad marka laga hadlayo masaaligta cilada ka ayaa waxaa laga cabiraa lafdulmanaa baa la cabiraa markaasuu badan yahay halkaasaa lagu cabira manaa ilaa anahu alaba waxaa batay altacbiiru bilafdi lmanaa xagee buu ku batay fi lmaslaki alkhaamisi min masaalik alcila maslagaa marka laga hadlayo bedelkii ay cillo isticmaali lahaayeen waxay isticmaalaanoo u badan yihiin inay yidhaahdaan manaa maxayse ujeedaan cilay ujeedaan ayb muxuu yahay maslakaas alladii maslakaasu huwa isagu almunaasabatu ah iyo wlkhaala ayib almunaasaba wاlkhaala waxaa laga wadaa bimacnaa ikhaaladu waa malaha ikhaaladu waa malaha ayib waxaa laga wadaa xukunkan iyo ciladiisa munaasib maysu yihiin munaasabada taasaa la yidhahda bimacnaa cilada waa inay munaasabo ka dhaxayso xugum iyo cillo aan islahaynoo wax munaasaba aysan ka la laislama raadsan karayo ikhaaladana waxaa la yidhaahdaa cilladaa laba nooca ah. cilla mansuusa oo naskaaba caddeeyeyba cillat lmanci ama cillat muxuu ahaay aliijaab inay sidan tahay cillooyinka qaar ka mida nusuusta caddaysa qaar ka mida cillooyinkana waa mustanbata oo culimmadaa ijtihaad ku soo saara marka ijtihaad lagu soo saarayo ciladani waxaa la yidhaahdaa marka ikhaala malaa lagu soo saaraya ya ikhaala yaani waxa wey waa ijtihaadiga ah ee lagu soo saarayo cilada mustanbatada ah saas ka wadaa macnaha wuxuu yidhi marka alladii huwa huwa almunaasaba wاlkhaala fainahu yusamaa waxaa lagu magacaabaa takhriiju lmanaa baa lagu magacaabaa ayb halka wuxuu doonayaa inuu ka hadlo muxuu ahay dhowr arrimood midi waxa weeyaan waa waa muxuu ahay taxqiiqu lmanaa dib u sharxi doonaa waa kan hadda ujeeddadiisu ay tahay taxqiiqu lmanaadku waxa weeyaan in cilada asalka ku sugan xukumka asalka ah cilada yani xukumka keentay in faraca laga helo in la xaqiijiyo waa soo ma asalka waxaa la isla ogol yahay xukumkan ciladiisu waa sidaa laakiin shaygii ciladii xukumkii cilada lahaa ayaa la doonayaa in la haleeshiiyo oo lagala middhigo kuwo kale kuwaa kalea marka waxaa la xaqiijinayaa ciladii asalka ku jirtae keentay xukumka furuucdan la doonaya in la haleeshiiyo ma ku jirtaa mise kuma jirto soo maa miaal maalan waxaynu nidhi khamrada cilada loo diiday waxa weeyaan waa iskaark intaa waa isla ogolleh haddhaba waxaan isku khilaafnay qaadku waa xaaraan iyo xaaraan maaha ayb nin wuxuu yidhi waa xaaraam muxuu xaaraan ku yahay leanna iskaar baa laga helay nina wuxuu yidhi may xaaraan maahoo iskaar kuma jirto maada wax wax sarqaamisa kuma jirto ayib maxaan isku haysanaa marka asal waan isla ogol lahay hadduu muskir yahay inuu xaaraam yahay soo ma ciladii asalka waa isla ogolahay laakiin maxaynu raadinaynaa ciladii asalka ahayd faracan ma ku jirtaa mise kuma jirto maxaa la dhataa iyada taxqiiqulmanaad baa la dhahaa ciladii xugumku ku xidhnaa halkan ma laga helay mise lagama helin ayaan xaqiijinaynaa taasaan isku khilaafaynaa ama isku waafaqaynaa ta taxqiiqulmanaad baa la yidhaahdaa oo waxaa la yidhaahdaa ihbaatu cilati alxukmi aw ihbaatu cilati اlasli fi lfarci baa la dhahaa ah. yani waxa wey asalka ciladiisii in faraca dhexdiisa lagu sugo la xaqiijiyo taasaa la yidhahda waa middaa uu sharxay wuuna soo sharxi doonaa waxaa inoo soo hadhay waxa takhriijulmanaadka waxaa la yidhaahdaa cillada lafteedii in la soo saaro ya markan cillo ma hayno cillada lafteedii baan raadinaynaa waxaan ka raadinaynaa ah, nusuustan axkaamta sheegtay axkaamtanna cilladoodii ayna nasku caddaynin ayaan doonaynaa inaynu cilladii axkaamtan ama xukunkan inaynu la soo baxnoon soo saarno marka waxaa la yidhahdaa takhriij اlcila miaal maalan soo lix shay oo axaadiistu cadaysay inay ribow yihiin soo ma jirto maxaa ka mid a waxaa ka mid ah, a ah lacagaha soo maha dahabkiiyo fidada shaciirtii milixdii soo asnaaftaasi ma jiraan ayib asnaaftaa markii nusuustu sheegtay waa ribowi cillo mansuusaa miyaa jirta oo dahabkii fidada axaadiistu tidhi cilada loo diido ribo looga dhigay waa hebel miyaa jirta maya ciladii marka looga dhigay ribad looga dhigay baan raadinaynaa me dahabnimada lafteeda mise wax wey waa lacagnimada oo marka haddaynu idhahdo cilladu waa lacagnimo waxaynu haleeshiinaynaa oo kala mid dhigaynaa lacagoo dhan soo ayib waxyaabahan kale ee iyagana ma cuntannima ma kaydsiga ma in la miisaamayo oo la beegayaa cilladoodu maxay tahay haddaynu nidhaahno waalbeegidda iyo miisaamidda wax kastoo la miisaamoo la beegaan haleeshiinaynaa haddaynu nidhaahno waa inay cunto yihiinna wax kastoo cuntaa baan haleeshiinaynaa cilladii waxaan ka dhignay marka cuntanimaan ka dhignay soo ma ayib cilada noocaasa in la raadiyo la soo saaro maxaa la dhahaa tahriij lcila ya marka cilalka mustanbadka ah raadintooda iyo soo saarintooda ijtihaad lagu soo saaro ayaa waxaa la yidhaahdaa takhriij lmanaa soo ma kala duwana tii horyata ayb mid saddexaad iyadana waxaa jira wax la yidhaahdo tanqiixu lmanaa iyaduna waxa weeyaan xukumku ciladii uu ku xidhnaa ayaa la tirfactirayaa waa la sifaynayaa waxyaalo fara badanoon cilanimo aan u munaasib ahayn meeshana ku yimid baa laga saaraya wixii cilo noqon kara keliyatana waa la soo reebayaa maalan tusaale ahaan nin ninkii acraabiga nabiga u yimid sal ly slam xadiidkii kafaarada ninkii xaaskiisa u galmooda bisha ramadaan maxaa ku yimid waxaa ku yimid nin baa nebiga u yimid waa acraabi markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi waan halaagsamay war maxaa kugu dhacay xaaskaygii baan u galmooday maanin ramadaan anigoo sooman markaasaa waxaa la yidhi kafaaraa lagu laazimay kafaarada in lagu laazimiyo maxaa keenay ma inuu acraabi yahay baa keenay ila waa la sheegay acraabinimada tuur marka cilanimo munaasib uma aha soo maaha ayib wuxuu yidhi sidoo kale xaaskaygii baan u galmooday inay xaas tahay ma shardi baa mise xataa midaan xaasayn haddu u galmood xukunku waa imaanaya xaaskaygiina meesha ka saar munaasib maaha ayib wuxuu yidhi maalin ramadaan ah munaasib mata ha anoo sooman ku dar labadaasaa inoo soo hadhay wixii kale la sheegayna waxaan nidhi tuur kuwaasi cillo ma noqon karaan walaa jus-ulcillana ma noqon karaan ma garat waxaa la yidhahdaa marka baabkaasoo kale inaad wii wixii aan cillo noqon karinna meesha ka saarto inta cillo noqon kartana isu soo reebto waxaa la yidhaahdaa tanqiixu lcilla min naqaxa laga keenay tanqiixan idaa hadabtahu shayga waxyaalihiisa zaa'idka ana markaad ka saarto inta dhuuxe ahee munaasibkana la soo hadhaa la yidhaahdaa la dhahaa marka tanqiixu lcilla iyo takhriiju lcilla iyo taxqiiqu lcilla saasay kale ayb kullina waxay ku imaanayaan abwaabta cilmiga usul fiqi ku qaasna abwaabta qiyaaska gaar ahaan marka la yimaado masaalik lcilla halkaasaa lagaga hadla ayb wuxuu doonaya marka inuu ku yidhaahdo sheekhu waxaanoo dhan maxaa geliyey waay waxaano dhan waxaa geliyey wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo ila wuxuu ina soo yidhi soo qolada qabta ridadu hadday soo noqnoqoto towbadda waa la aqbalaya iyo qolada qabta ridadu hadday soo noqnoqoto toobadiisa la aqbali maayo iskama hor imaanayaan buuri halkaasuu taxliilinaynsaybayna isaga hor imaanaynin baan taagnayn marka waxayna isaga hor imaanaynin waxay isku hayaan ma aha cilladda keeni karta aqbalka towbadda towbadda in la aqbalo cilladda keenaysa oo towbaddii nasuuxa ahayd ah ilan taasaa keenta aqbalka soo maha wixii aqbalka keenayey oo towbadii nasuuxayd haddii lala yimaadaa islamay diidanaa maxay isla diidan yihiin waxay isla diidan yihiin ninkan marna ridoobay marna soo noqday haddana tegey haddana soo noqday towbaddii nasuuxa ahayd ee manaatul xukmiga ahayd ma laga helay mise lagama helin qole waxay leeyihiin marba hadduu nin marna sii socdo marna soo socdo toobadiinna suuxahaydee cilada ahayd lagama helinba bama laga helayaba qolona waxay leeyihin war ha sii socdoo soo socdee waa laga heli karaa marka maxay isku khilaafsan yihiin ya taxqiiqulmanaad bay isku hayaan soo ma asalka haddii la helo manaadkii la helo xukunka islamay diidanaa laakiin qolona waxay le war suurtagal maaha ninkan gaalnimadu u qarsoontahay marna sii socdo marna soo socdo qolona waxay le suurtagal waa laga heli karaa taxqiiqulmanaadka isku hayaan mar mar hadday taxqiiqulmanaadka isku hayaanna khilaaf xaqiiqiya maaha khilaaf xaqiiqiya maaha saas ayna isaga hor ayuu doonayaa inuu ina yidhaahdo ayib wuxuu yidhi marka xageen eh, marayne إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإخالة فإنه يسمى وحا لغو مقعبات تخريج المناط با لغو مقعبا واكي مسلك إساقا وآه مركي علة الله صوبحيو وإن منصوص أهين وتهي مستنبطة تهي ijtihaad iyo danni baa lagula soo baxaya takhriij lmanaad baa la dhaha sidaas way macnaha ayib wakadalika waxaa la mida sidaasoo kale xaaluu la mid yahay fi lmaslaki taasic alladii huwa isaguba tanqiixu lmanaa ah muxuu yahay tanqiixu lmanaa hadduu sharxaya marka fatakriiju huwa isagu ikhraaju lcilati ciladii oo la soo saaro weeye bimaslaki almunaasabati walikhaala lagu soo saaro waayo adoo qaadayoo maraya dariiqa munaasabada iyo malaha ya waxaad u maraysaa inaad isu fiiriso xugumkan iyo ciladani munaasab yihiin maa hiya almunaasaba ayb iyo sidoo kaleeto aaladaad isticmaalayso alikhaala danni ah yani ilaan ijtihaadaadku malay ku dhisan yihiin soo iyo malayo ijtihaadna waad ku soo saaraysaa waxaadna fiirinaysaayo dariiqaad u maraysa wax wey waa munaasabada waay macnaa ayib waataan miaalinay waxaan ku miaalinay waxyaalaha ribowiyaadka abaan ah ku miaalin ciladoodu maxay tahay waa ya waa tahriij waa la tahriijinaya saas daraaddeed imaam shaafici wuxuu ku dhuftay markii eh, amaniy labada hore lacagta amaniyay u badan yihiin soo kuwan kalena imaam shaafici wuxuu waa cuntanimada soo maa imaam axmedna wuxuu yihi waa kaylka iyo wasniga qolo waxay yidhahdeen waa idikhaarka inay iskhilaafaan maxaa keenay hadday ciladu mansuuso tahay ismayna khilaafeen ma saas laakiin maxaa keenay danni iyo ijtihaad baa lagula soo baxaya markaasaa la fiirinaya haddana ciladan la soo saaray munaasabada xukumka kala dhexaysa maxay tahay saas way macanaa ayib watanqiixu lmanaatna waxa weeye huwa tasfiyat lcilla cillada in la sifeeyo wey watahdiibuhaa iyo tirfac xataa laa yakhruja ilaa usan ka bixin shay-un shay suusan uga bixin oo saalixun ku habboon lahaa cilada ku habboon wax cilanimada ku habbooni suusan meesha uga bixin walaa yadkhula uusan gelin shay shayna uusan gelin shaygaasoo hayru saalixin aan ku habboonayn lahaa cilada aan ku habboonayn waatan ku miaalina soo maa waxaan waa laga saari wixii cilanimo ku habboonna waa la baaqi huwa macluumun fii maxalihi sida meeshiisa lagu yaqaano meeshiisa yani kutubta usuul fiqiga iyo mabaaxidiisa macna ayb wa ama taxqiiqu lmanaad labadaa kale waxaa u geeyey munaasabada taxqiiq hadduu ka hadlo taxqiiqu lmanaad waxaa u geeyey inuu ka hadlo haddana takhriij iyo iyo tanqiix laakiin ujeeddada hadda meeshan uu ka leeyay wax weeyaan waa taqiiqa taqiiqu lmanaad wa ujeeddadeennu waa isaga eh fa huwa isagu an yakuuna waa inuu yahay weye manaaulxukmi xukumku meeshu ku xidhan yahay iyo ciladiisu muttafaqan mid laysla ogolyahay calayhi korkiisa bayna alkhasmayni labada ruuxee murmaya ishaya waynay isla ogolyihiin cilada xukumkani in ciladiisu sidaa tahay way isla ogolyihiin ayb maxay isku diideen marka ilaa laakiinse ana axadahumaa midkood yaquulu wuxuu leeyahay huwa manaadku mawjuudun wuu joogaa fii hada alfarci farcan farcan aan isku haysanno ciladii way ku jirtaa waani ka labaadna yaquul wuxuu leeya laa maya kuma jirto somal wamiaaluhu miaalkiisu waxa weye alkhtilaafu iskhilaafid fii qaci nabaashi laisku khilaafo nabaashku waa midka waa qubuurta marka la aaso meydka la aaso oo laga kala tago ayuu intuu faago ayuu kafanta kala baxaa ilantuug tuugyadaa kala duwan waa tuugsaqajaan macnaha waxa weye shaqadiisuba waxa weye meydkaasuu qufaa kadibna kafantii lagu aasay intaynan baaliyoobin ayuu qaataayo ama xidhaa ama iibsadaa nabaash baa la dhahaa marka waa kay carabtu amtiladooda waxaa ka mid a ah, raxima allaahu annabaash alwal mid baa jiri jiray oo shaqadaa qaban jiray laakiin wuxuu samayn jiray meydka soo saddex maro kafan loogama dhigo markuu meydka u tago labuu kala bixi jiray mid buu u reebi jiray ayagoo lala yaaban yahay ninkan tuuge uun meydadka uun maryaha ka qaadanaya mid kala soo baxay marka midka labaadi maradii saddexaadna meydka uu ka qaatay isagoo qaawan buu ka tegay markaasaa waxay yidhaahdaan kii hore allah u naxariisto ya bacdu shari ahwan min bacdi soo kii hore meydka hal mara u dhaafahayay kaa allah u naxariista kaasaaba dhaaway bay dhahaan maana raxima allahu nabaash alwal marka nabaashku waa kaas waay miaaluha alikhtilaafu fii qaci nabaash ninka noocaasee marka meydka intuu qabriga qodo kafanta ka qaatay ma tuu gacanta la goynbaa mise gacantiisa la goyn maayo arrintaa waa isku khilaafeen ayib faina abaa xaniifata abu xaniifa alimaam abu xaniifa raximah llah tacaala yuwaafiqu wuxuu waafaqsan yahay waxay isugu khilaafsan yihiin abu xaniifoo le gacanta la jari maayo ninkaas iyo jumhuurtoole gacanta la jaraya soo ma abu xaniifa wuxuu leeyahay gacanta la jari maayo ninkan tuugnima kuma xaqiiqoobin iyo jumhuurtoole gacantaa la jariyo tuugnima ku xaqiiqowday maxay isla diidan yihiin gacanta jariddeeda cilladeeda way isla ogol yihiin oo inay tahay asariqa tuugnimo inay tahay laakiin maxay isla diidan yihiin waxay isku diidan yihiin cilladii ma laga helay nabbaash ka mise lagama helin soo maat ayb wuxuu yidhi marka faina abaa xaniifa raximahu llahu tacaala yuwaafiqu wuxuu waafaqsan yahay aljumhuura jumhuurta culimmada intooda kale wuxuu ku waafaqsan yahay calaa ana sariqata hiya iyadu manaatu lqaci inay tahay in gacanta la gooyo waxa keenta inay tuugnimada tahay taa wuu la ogolyahay walaakinahu yaquulu wuxuuse leeyahay lam yataxaqaq muusan xaqiiqoobino lagama helin almanaatu xukunku meeshuu ku xidhnaa fi lagama helin liannahu isagu hayru saariqin tuug ma ah oo muxuu u noqon waay bal iskaba dhaaf inuu tuug noqday huwa isagu aakhidun waa mid qaatay aakhidu maalin xoolo mid qaata wey xoolahaasoo caaridin liddayaaca xoolo u bambaxsanba inay lumaan oo muxuu ahay iskaba lunsanba oo cidibana ayna lahayn ayuu ninkani qaatay kalmultaqiti min hayri xirzin wuxuu la mid yahay nin xoolo ka qaatay meeshii xoolaha lagu xifdin jiray meelaan ahayn ya xooluhu way kala duwan midba meel lagu xifdiya soo dahabka meel lagu xifdiyaa lacagaha meel lagu xifdiyaa xoolaha nool meel lagu xifdiyaa adiga waxa weeye xoolo meeshii lagu ilaalin jiray meelaan ahayn yaala haduu ninkani qaato gacan la goyn maayo soo ma nin baa dhigayba tuug baa intuu yimid buu qaatay tuuggaasi gacanta goyn mayno sababtu maxay tahay lanna gacangooyada waxaa shardu a bay leeyihiin asariqa min xirzi lmili waa in xoolaha uu ka xado meeshii xoolaha lagu xifdin jiray xoolaha noocaasa kuwa la midka meesha lagu ilaaliyo halkaa waa inuu kala baxo markaasuu tuugya laakiin hadduu bannaanka ka dareersado ya waa nin wax dhacay nin wax dhacay iyo tuugna waa kala duwan yihin ninka wax booba gacanta maa la goynaa ya waa qaaib soma ma saariqu waa nin dhuubanayo hoos wax ka xadaya laakiin ninka badheer wax u qaadanaya gacan lama gooyo soo ma baab sidaas daraaddeed abu xaniifa wuxuu leeyahay ninkani xoolo iska dayacan buu qaatay oo wuxuu la mid yahay nin xoolo meeshii lagu xifdin jiray aan joogin nin qaatay oo kaluu mid yahay saas daraadeed gacan la goyn maayo lianna tuugnimadii kuma xaqiiqoobin shuruudii lagama helin ayb iyaguna waxay leeyihiin war ma ahee ninkanaaba ka darano xoolo bannaanka yaalaaba tuuga gacanta loo gooyaye xoolo qabri galay oo dhulka ka hooseeya nin soo faagay oo halkaa wax kala soo baxay tuug ma aha abu xaniifa warkaas socon maaya laleeyahy kaasi hadduuse tuug noqon tuug noqonaya maxay isku hayaan way marka waxay isku hayaan eh, manaatu lqaci ya oo sariiqadii ah oo shuruudeedii oofsatay nabaashka ma laga helay mise lagama helin islamay diidana manaaulqaci inay tahay asaria laakiin sariqadii halkan ma laga helay mise lagama helin wadaadada iskhilaafsan in badanoo ka mid a labada wadaadba waxaad arkaysaa isku xiiqay oo xiiqsan inay isku xiiqaan waxaa keenay asalka islamay diidana laakiin waxay iskula xiiqsan yihiin war ciladii iyo manaadkii xukumka halkan ma laga helay mise lagama helin hadday intaa isla fahmi lahaayeen waxbay isla soo dhaweyn lahaayeen maslada waa masle muhim marka faidaa xaqaqta daalika arrinkaa haddaad marka xaqiijiso arrinka haddaad hubsato marka oo saa u ogaato faclam waxaad ogaadaa waxaad ogaataa ana muraada alqaa'iliina annahu laa tuqbalu towbatuhu towbadiisa la aqbali maayo kuwa yidhi waxa weeye ana afcaalahu ninkan afcaashiisu daallatun kii hor u laabtay ogaada arrintii laga hadlay u noqday oo ah ya ninkan riddadu ka soo noqnoqotay toobadiisa waa la aqbali iyo la aqbal mayso laiskuma haynin ayb markuu soo taqriiriya marka taxqiiqulmanaad bay isku hayaane manaadka laftiisii iskuma hayaan ayuu marka hadda isagii u laabtay wuxuu yidhi faidaa xaqaqta dalika arrinka markaad xaqiijsood hubsato faclam ogow ana muraada alqaa'iliina kuwa leh muraadkoodu annahu la tuqbalu towbatu towbadiisa la aqbali maayo kuwaasi muraadkoodu waxa weeye anna afcaalahu afcaashiisu daallatun mid ku tusaysa wey calaa khubti niyatihi niyadiisa xumaanteeday ku tusaysa wa fasaadi caqiidatihi iyo caqiidadiisu inay wa annahu isagu leysa inuusan ahaanin taa'iban mid soo noqday fi lbaatini guda ahaan towbatan taa'iban mid towbad keenay fi lbaaini baail mu idin qoriso baain baain waay ah, filbaaini qarsooni iyo guda ahaan mid towbad keeni maaha towbatan towbad nasuuxan oo saafi ah ayb waxay leeyihiin ninkan marna sii tegaya ridoobaya marna soo noqonaya waxay kutusaysaa noqnoqoshadaasi niyo xumi iyo caqiidadiisoo fasaadsan wabitaali gudihiisa daahirka carabka haba kaga dhawaaqo towbade laakiin gudihiisa iyo qalbigiisa towbad nasuuxa lama imaanin ma daliilu calaa dalika ficilkiisaa kutusi bay leeyihi hadduu towbad nasuuxa la imaan lahaa noqnoqoshadani ma suurowdeen saas daraaddeed ninkani gaalnimadii buu qarsanayaa towbadanina waxa weeyaan waa show waay dadku ku khaldaya saas way macnaha fahum ayagu marka muwaafiquuna kuwa waafaqsan waaye cala towbati nasuux calaa ana towba miyaas idiin qoran ah, calaa annasuuxa ee saafida ah ee shuruuddeeda oofsatay hee manaatu lqabuuli ya aqbalku meeshuu ku xidhan yahay inay taa tahay way isku waafaqsan yihiin in towbadiisa la aqbalo ama cid ruuxa towbadiisa la aqbalo meeshay ku xidhan tahay inay tahay towbad shuruuddeedii dhammaystiratay intaa miyay ku doodsan yihiin maya cilladii iyo manaatil xukmiga iskuma hayaan marka kamaa dakarnaa saan soo sheegnay walaakin yaquuluuna waxayse leeyihiin afcaalu hada alkhabii ya ninkan xun afcaashiisu dallat waxay ku tustay calaa cadami taxqiiqi almanaad xugumkii oo ahaa qabuulu tawba aqbalkii towbaddu meeshii uu ku xidhmi lahaa oo towbad nasuux ah ninkaasi lagama helin mana xaqiiqoobin ya qoladana war waa laga helay kana waxay leeyihiin maya lagama helin marka waxay isku hayaan waa taxqiiqu lmanaai aslulmanaai iskuma hayaan saas daraaddeed baa wuxuu ku yidhi laa munaafaata baynahuma iskama hor imaanayaan faraca unbay isku khilaafsan yihiin inay sidaas tahay kale wa huna halkan ayaa ikhtalafa waxaa iskhilaafay alculamaa culimmadu waxay isku khilaafeen fii towbati zindiiq ninka indiiqa la yidhaahdo towbadiisa acnii waxaan ka wadaa almustatira bilkufri ninka gaalnimada qarsanaya indiiqa waxa la yidhaahdaa waa ninka uurka gaalka ah. ah daahirka wuxuu ka muujisanayaa islaamnimo qalbigana gaalnimo iyo ilxaad kaga jira isaga iyo munaafiqu wax weyn kuma kala duwana lanna munaafiqu soo nooca man yudhiru اlislaama wa yubtinu alkufra kanna gaalnimadii buu qarsanayaa culimmada qaarkoodna zindiiqa way kala qaadaanoo waxbay furuuq way u sameeyaan ayib wmin huna اhtalafa اlculamaءu fii towbat الzindiiq acnii waxaan ka wadaa almustatira bاlkufri midka gaalnimada qarsanaya ayaa zindiiqa ka wadaaye ayay culimmadu isku khilaafeen famin qaailin minhum waxaa ka mid dhahaya min qaailin laa tuqbalu towbatu towbadiisa la aqbali maayo wamin qaailin baa ka mida culimmada mid odhanaya tuqbalu waa la aqbalaya qaarna waxay leeyihin waa la aqbalay hadduu toobadkeen qaarna maya bay leeyihin wa min mufariqin baa ka mida culimmada mid kala qaaday bayna ityaanihi taa'iban inuu yimaado isagoo toobad keenay qabla aliطilaaci calayhi intaan la daalacanin intaan laga warhelin inuu toobad keeno iyo wa bayna aliطilaaci iyo in la daalacdo calaa nifaaqihi munaafiqnimadiisa in la daalacdo lagu ogaado qabla towbati towbadda ka qaar waxay yidhaahdeen mulaqanba toobadiisa la aqbali maayo zindiiqa waa la dili qolona waxay yidhaahdeen war maya eh toobadiisa ha la aqbalo mutlaqan qolona way kala qaadeen oo maxay ku kala qaadeen waxay yidhaahdeen intaan laga warhelin zandaqadiisa iyo ilxaadkiisa intaan laga warhelin hadduu isgarto ilaahay toobad waafajiyo toobad keeno waa la aqbali markii lagu ogaaday oo laga warhelay munaafiqnimadiisa iyo zandaqadiisa kadib hadduu toobad keenana la aqbali maayo saddexdaa madhab waay madhab ilaaqay iyo mid ilaaqay iyo mid tafsiiliya ayb famin qaailin laa tuqbalu towbatu wamin qaailin tuqbalu wamin mufariqin bayna ityaanihi taa'iban qabla aliطilaaci calayhi intaan laga warhelin waay wa bayna aliطilaaci cala nifaaq qabla towba kama fii furuuci madaahib alaimati alarbaca madahibta aimada afarta ah madaahibta furuucdeeda sida lagu yaqaano macnaha ayib yani waxa weeyaan madaahibta fiqiga ayaa aad uga hadasha masalada iyadoo isku khilaafsan yihin nin diidan nin ogol wahaakada lina aladiina lina aladiina kuwa yaquuluuna dhahaya yuqtalu waa la dili walaa tuqbalu towbatu towbadiisa la aqbali maayo yarowna waxay arkayaan ana nifaaqahu munaafaqnimadiisa albaatina ee qarsooni daliilun inay daliilu tahay calaa ana towbatahu towbadiisu taqiyatun inay isqarin tahay laa xaqiiqatun se xaqiiqa maaha ayb saasay u daliishadeen yani munaafiqii waxaan ujeeda murtadkii noqnoqonayay iyo zandiiqiibaa marka isku mid ay ka dhigan sooma adag sababta waxay leeyihiin ayadana qolyaha isku khilaafsan zindiq waa nafsu shay waxay isku khilaafsan yihiin ya taxqiiqulmanaadka ee iskuma khilaafsana aslulmanaad iskuma khilaafsana ti oo kale wey maanaa ayb yarowna waxay arkayaan ana nifaaqahu lbaaina daliilun inuu dowlalu yahay calaa ana towbatahu taqiyatun inay tahay isqarin laa xaqiiqatun uun ku dhuumanaya wastadalluu waxay soo deliishadeen biqowlii bay u deliishadeen towbadiisa inaan la aqbalaynin ila aladiina taabuu wa aslaxuu towbadda ilahay wuxuu shardi uga dhigay marka la aqbalayo inuu ruuxu islaaxiyo xaalkiisa ayib faqaaluu waxay yidhaahdeen ayadda say u deliishadeen faqaaluu waxay dhheen alislaaxu sharun waay o ila ladiina taabuu waalaxuu baa lyidhi sooma alislaaxu sharun waay liqabuuli towba wazindiiqu zindiiquna laa yualacu lama taalacan karo calaa islaaxihi inuu xaalkiisa islaaxiyey oo qalbigiisa islaaxiyey lamaba daalacan karaba maxaa yeelay mid qarsoon soo maa zandaqada waa ku qarsoonyah wax qarsoonna lama garan karayo mar haddaan la garan karayninoo wixii aan la gaari karaynin shardigii ahaa wa aslaxuu ma hayno mar haddaanaan hayninna waxaan ula dhaqmaynaa inuu yahay murtad waxaan afka uu ka sheegayna waa toobad keenana ka yeeli mayno lianna islaaxii shardiga ah baan la haynin way macna ayb lianna alfasaada fasaadku inamaa ataa wuxuu ka yimid uu mima qarsaday faida ulica calayhi haddii la daalacdo faida ulica haddii la daalacdo calayhi korkiisa oo waadhara uu muujisto alqlaaca haddaan ogaanaba oo u muujisto al iqlaaca ka tegitaan oo xumaantii ka tegay muuqatay dembiyadii muuqday ilxaadkii muuqday inuu ka fuqay oo ka tegay hadduu muujisto lam yazal kama zuulin fi lbaatini gudaha iyo hoos ahaan calaa maa kaana calayhi wixii uu ku dul sugnaa ya inta inoo muuqata iyo muuqaalka xataa hadduu islaaxiyo oo ilxaad uu muujisan jiray haduu jiro uu ka tago uu muxuu ahay faaruqo oo xaalkiisa kore uu islaaxiyo weli waxaynaan ogayn fasaadkii gudaha ahaa iyo ilxaadkii gudaha ahaa miyuu islaaxiye mise ma islaaxin soo mar haddii taaso aan lahaynin khalaas warkiisa yeeli mayno waay toobadiisan la aqbadi maayo waladii yadharu buu sheekhu yidhi waladii midka yadharu muuqda waxa weeye ana adilata alqaa'iliina kuwa dhahaya biqabuuli towbatihi mulaqan towbadiisa si duuduuban shari la-aan in la aqbalayo mulaqan kala qaad la-aan in la aqbalayo kuwa sidaa yidhi adiladooda ayaa adharu muuqasho badan oo wa aqwaa xoog badan kuwa aan kala qaadin ee yidhi ninka zindiiqa ama ha noqdo ama murtadka marna tegay marna soo noqday ha noqdo towbadooda waa la aqbalayaa iyadoon la kala qaadin ya oo xaaladaha kala jiskisan aan loo kala qaadin si duuduuban baa loo aqbalaya kuwa yidhi kuwaasaa daliilkooda xoog badan yahay ana adilat alqaa'iliina biqabuuli towbatihi mulaqan baa adharu adiladaasa wa aqwa xoog badan ka qowlihi sal ly wasalam axaadiis baa macnaha kutusaysa oo wuxuu u deliishanayaa nusuusta tilmaamaysa bini aadamka qalbigiisa waxa ku jira inaan naloo dirin maxaa naloo diray axkaamta waa daahirka axaadiistaasuu keenaya marka ka qowlihi sal ly wasalam liusaamata radi allahu canhu uu nabigu ku yiri hal la shaqaqta can qalbihi qalbigiisa maxaad u jeexi weyday balaad ogaatid inay dhab ka tahay inuu ku dhuumanaye waad garanaysaan saxiixaynka xadiiska ku yimid qisadii usaama markuu ninkii dilay ashahaatay ayb buhari muslim baa soo saaray min xadiii usama wa qowlihi iyo odhahdiisa liladii ku qowlihii nebiga odhahdiisa sal ly wasalam liladii kii uu ku yidhi saarahu ku siraystay fii qatli rajuli nin dilkiisa ku siraystay ayb yani nin baa usoo dhawaado wuxuu rasuulka ilaahay kaas munaafiq ah kaamujeeda maka takhalusaa qoorta mau caseeya hoos ahaan buu nabiga uu sheegay oo idan u weydiistay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi kii sidaa ku siraystay alaysa miyuusan ahayn yusallii mid tukanay war ninkuma tukadaa qaala nebigu ninkii wuxuu ihi iska badaay waa tukada salaad waa tukada qaala nabigu wuxu uhi sal lay wasalam ulaa'ika kuwaasi tukadaayey aladiina kuwii weeye nuhiitu layga reebay can qatlihim layntooda soo ma jeed kaga kaaftoomay marba hadduu tukanayo intaasaa aniga igu filin inaan dhiiggiisa badbaadiyo khalaas amaa qalbigiisa waxaa ku jira ilahay bay u taallaa ayib xadiikaasi waa xadiidka cubayd ibnu cadiy ibnu cabdulaahi bni cadiy alansaari buu ka warinayaa xadiidkaasuu ula jeeda oo wuxuu leeyahay nabiga sal ley wasalam oo fadhiya isagoo fadhiya saxaabada dhex fadhiya ayaa ninbaa u yimid ninku wuxuu idan buu nebiga weydiisay hoos buu la hadlay si sir ah wuxuuna weydiisay nin munaafiqiinta ka inuu dilo fa sa'alahu fii qatli rajulin min almunaafiqiin nin munaafiqiinta ka inuu dilo nabiga idan weydiistay fa jahara nabiy sal lay slm bikalaamihi hoos bu nebiga u weydiiyey soo maa nebigu hadalkiibuu kor u qaadayba waxba uma qarinin wuxuu ku yidhi marka alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah war ninkusoo shahaadateynka ma qirayo aad rabto inaad disho markaasuu yidhi balaa yaa rasuula allah walaa shahaadata lahu shahaadateynka waa ku dhawaaqaya laakiin waxba yaraatee shahaadataynna male afka waa kaleeya lakiin waxba kama jiro ayb markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam alaysa yashhadu anii rasuul allah annii rasuulullah war inaan rasuulka ilaahay ahay dinqiraya soomaa markaasuu yidhi balaa ya rasuul allah walaa shahaadata lah waa sheegsheegahayaa lakiin waxba kama jira buui markaasuu nebigu wuxu uhi sl alaysa yusalli war ma tukadaa markaasuu yidhi bala walaa salaata lah war maxaa salaadiisa kaa galay waa tukadaa buu laakiin waxba kama jira wuxuu tukanahay ayb markaasaa wuxuu nebigu sal lla alay wasalam ulaaika aladiina nuhiitu canhum ow can qatlihim dadkaas weeye dadka la ii diida inaan laayo ya adiga waxa weeye wuu iska iska ashahaadanaya iyo wuu iska tugtukanaya yaa ku gashada adiga soo marba hadduu tukanayo carabkana kaga dhawaaqayo shahaadateynka kafa inaad dhiiggiisa aadan macnaha daadinin ya amaa shahaada waba kama jir salaadiisa waba kama jira adigaa kuu dirsada ilahay bay u taalla hawshaas xadiidkaasi waxaa soo saray cabdirasaaq fi lmusanaf cabd bni xumayd musnadkiisa ibni xibaan iyo bayhaqi waana xadiid saxiixa wa sheekh albaani caleh raxmat ullah wuu saxiixinayaa sidoo kale ibni xibaan baa ka horreeya iyo culimo kaleba ayb wa qowluhu odhahdiisa likhaalidin nebigu khaalid uu ku yidhi khaalid bni waliid lama stadanahu markuu idan weydiistay fii qatli ladii kii dilkiisa ankara inkire alqismata qaybintii nabiga sal lay waslam iyadana waad garanaysaan soo ma xadiidkii ku yimid fi saxiixayn min xadiid abi saciid alkhudri markuu nebigu qaybiyey xoolaha qaybiyey waa kii nin istaagay oo yidhi muxuu ah ilaahay ka baq cadaalad me maxamed waxaad samaynayso ayib khaalid baa marka wuxuu kuuhi yaa rasuul allahi alaa adribu cunuqahu ninkan qoorta ma u dheereeya miyaana ninkan dilaynin nebiga ku tuhmay ee ku sheegayba cadaaladdarada markaasaa nebigu wuxu sl la maya hadilin lacalahu an yakuuna yusalli buu nebi ur sl lay slam dhici karta inuu tukado waxaa dhici karta ya wuu tukadaa maa wuu tukadaa maa laakiin waa lacalahu ya khaalido waxaa dhici karta inuu tukado markaasaa khaalid wuxuu yidhi wakam min musallin yaquulu bilisaanihi maa laysa fii qalbihi <laughs> oo nebiga ilaahayo badanabu dad tukanahay oo waxaan qalbigooda ku jirin carabka ka sheegsheegahaya kuwaasaa badan buu rasuulka ilaahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam innii lam uumar an anquba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum aniga layma amrin dadka quluubtooda calooshooda inaan dilaaciyo oo waxa qalbigooda ku jira aan ogaado hawshaa la iima xilsaarin buuhi marba hadduu tukanayo ama ay suuroobi karto inuu tukado khaalidoo warku xidhan yahay banaanka ka mar xadiiska way kuu sheegay ayb wuxuu yidhi marka wa qowlihi likhaalidin lama sta'danahu fii qatli aladii ankara alqismata nebigu muxuu ku yidhi innii lam umar bian anquba inaan jilaaciyo waa inaan faago can quluubi nnaasi dadka quluubtooda inaan faago waxa ku jiro ogaado aniga layma amrin khaalidow wuxuu ii diray ilaahay daahirkuu ii diray wa hadihi alaxaadiiu axaadiistaasi fi saxiixi bay ku sugan tahay ayb maxaa ka muuqda hadalkaas waxbaa ka khaldan ya a wuxuu yani daahirka waxaa ka muuqda saddexda xadiis bay inay saxiixa ku jiraan soo ma saxiixa marka la itlaaqo sida badan wuxuu ku dhacaa labada saxiix midkood bukhaari buu u badan yahay laakiin sax ma xadiiska hore waxaan u jeeda xadiiska dhexe ya kuma jiro saxiixaynka wa hadihi alaxaadiidu fi saxiix wayadulluka waxaa kutusaya lidalika arrinka aydane ijmaacuhum isku waafaqidooda ay isku waafaqeen culimmadu calaa ana axkaama adunyaa adduunyada axkaamteedu cala daahiri bay ahaatay sida inoo muuqata wallahu allana yatawalla isaga ayaa tawalinaya asaraa'ira waxa qarsoon sooma wa xisaabuhum cala allaahi waay dadkan waxay qarsoonayaan ma daacad bay ka yihiin ma iska yeelyeelayaan ma dad bay ku sirayaan howlahaa laynooma dirin daahirka maxaa ka muuqda wuu tukanaya dadkii muslimiintii buu ku dhex jiraa khalaas kafa allahuma inaa qila mooye waqad nasa tacaala alla wuxuu nasa wuxuu cadeeyey tacaala korhaya calaa ana alaymaana dhaaraha alkaadibata ee beentiihi beenta sheegaysahay junnatun inay gaashaan tahay lilmunaafiqiina munaafiqiinta inay gaashaan u tahay fi laxkaami dunyawiyati axkaamta adduunyada ya yani waxa wey munaafiqiinta sooma dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan dhaartan faraha badan ay dhaaranayaan dhiigooda iyo xoolahooday ilaalinaysaa gaashaan bay adduunka u tahay soo ma iimaan bay muujisanayaan jamaacaday ku dhex jiraan waa tukanayaan inay sidaa yihiinna way dhaaranayaan dhaarahoodaas beenta haddana ilahay ku sheegay inay beenta ya waa dhaar been ah ilahay baana sheegay inay beenta haddana maca daalika lagu ilaaliyay iyo xoolahooda gaashaan bay u noqotay ka ilaaliya alla wuxuu ihi ittakhaduu aymaanahum eh, junna dhaarahoodiibaa waxay ka dhigteen gaashaan ay isku ilaaliyaan wa qowlihi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa uu yidhi sayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan lakum idinkay idin dhaaranayaan idaa goortii bay idiin dhaaranayaan inqalabtum aad gadoontaan ilayhim iyaga aad u gadoontaan tabuug waay tabuug markaad ka noqotaan ood ku laabataan bay idiin dhaaranayaan litucriduu saaad uga jeesataan canhum xaggooda ood faraha uga qaadaan ee fa acriduu isaga jeedsada canhum xaggooda innahum iyagu rijsun waa qurun eh. qashin waaye isaga jeedsada saasaa la yidhi tabaaraka yani waa inay been sheegayaan ilahay waa ogsoonyahy soo ma dhaarahan iyo waxaan ay ahrinahayaanoo muxuu ahay islaantiibaa iga umushay iyo wallahi waan mashquulay iyo caruurtiibaan aaday iyo waan jiraday iyo waxan ay ku dhaaranayaana beenta waxba kama jirtee laakiin isaga jeedsada yani halaynina dhiigooda ha gelina xoolahooda ha qaadanina faraha isaga qaada ilahay u daayay maana ayb wa qowlihi tacaala wayalifuuna billahi ilahay bay ku dhaaranayaan inahum iyagu inahum iyagu la minkum inay idinka idinka mid yihiin wamaa hum minkum idinka midna ma ah xaqiiqada idinka mid maho waa gaalo haddana waxay ku dhaaranayaan inay idinka mid yihiin muminiin yihiin ilaa dalika min alaayaat aayadahaasi marka waxay muujinayaan iyaga oo baatinka iyo qalbigooda gaalnima ku jirto oo munaafiqiin ah haddana daahirka waxaa la siiyey axkaamta muslimiinta saasay macanaa maxaa lagu siiyey waxaa lagu siiyey waxa ka muuqda shahaadateenkiina waa ku dhawaaqayaan waana tukanayaan intaasaa lagu siiyey wama stadalla bihi bacduhum can qatli ibni mascuud wama stadalla waxay soo deliishadeen bihi isaga bacduhum halkan wuxuu keenayaa qolaa waxay soo deliishadeen inaan zindiiqa iyo murtadka yani ridoobay dhowr goor in toobadiisa la aqbalaynin ayaa waxay soo deliishadeen ahar cabdillaahi bni mascuud oo inuu dilay nin la dhihi jiray ibnu nawaaxa marka aarkan baan haynaa waay daliilkan aan haynaaba inaan towbadooda la aqbalin kiibuu ka jawaabaya wama stadalla waxay soo daliishadeen bihi isaga bacduhum oo min qatli ibni mascuud cabdullahi bn mascuud dilidiisa ah libni nawaaxata uu dilay saaxibi musaylimata musaylimo saaxiibkii ah. yani dadkii musaylimo rumaysnaa atbaacdiisa ka mid ah waay musaylima alkadaab musaylama laamta in la godo sax waxaan u laamta in la kor dhigo saxma sida saxda wax waa musaylima saas way maanaa musaylimat lkadaab atbaacdiisu ka ah. ay deliishadeen fa yujaabu canhu waxaa lagaga jawaabayaa biannahu isagu qatalo ibn mascuud qatalahu wuu dilay ibnu nawaaxa nabiy nebiyi oo odhahdiisa darteed buu u dilay sal lay slam uu yidhi xiina goortii jaa'ahu ibnu nawaaxa uu u yimid rasuulan asagoo a ah mid la soo diray oo limusaylima u sugnaaday markuu nabiga u yimi isagoo sidaasa ayaa nabigu wuxuu yidhi lowlaa ana arusula laa tuqtal laqataltuka haddii dadka ergada ah ergada ummaduhu soo dirsadeen inaan la dilin haddayna jiri lahayn waa ku dili lahaa marka cabdullahi bn mascuud hadalkaasuu xaqiijinaya qisadu waxa weeye cabdullaahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa xilli dambe oo nebigu geeriyooday isagoo oo ka ah magaalada kuufo ka ah gomoratoore ah ama gudoomiye ka gudoomiye gobol ah ayaa waxaa u yimid nin la yidhaahdo ibnu nawaaxa iyo ibnu ahaal ibnu uthaal ibnu nawaaxahaasi marka waxay ahaayeen raggii musaylimatulkadaab uu soo dirsaday intii nebigu noolaa markaasay rasuulka u yimaadeen markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi markay u yimaadeen atashhadu atashhadaani annii rasuul allah markay u yimaadeen isagoo muslima soo dirsa muslima muxuu usoo diray muslima wuxuu usoo diray inay nebiga la soo gorgortamaan ya oo ay ka soo dhaadhiciyaan musaylimo isagu isaguna inuu nebi yahay maxamedna nebi yahay saas daraaddeed boqortooyo kursiga aan qaybsanno adiguna ictiraaf annaanku ictiraafo musaylimo warkaasuu la soo diray nimanka nebiga u yimaadeen sal ly waslm markaasaa nebigu wuxuu ku yihi atashhadaani annii rasuulu war ma qiraysaan inaan rasuul ilaahi soo dirsaday ahay markaasaa waxay idhaahdeen nashhadu anna musaylimata rasuulullah waxaan qirsannahay musaylima inuu rasuul ilaahi yahay war yaa diray aniga inaan rasuul ilahi ma qirsantiin baa soma meel kale aadeen waxay maya musaylimaan rumaysan inuu rasuul ilahi yahay ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal aamantu billahi wa rusulihi low kuntu qaatilan rasuulan laqataltukuma ilaah iyo rusushiisa waan rumeeye hadii aan nin ergey aad dili lahaa labadiinaan dili lahaa buu nebigu sal alay wasalam marka ergada lama dilo ergada lasoo dirsaday ee yani waxa ummadaha ka socda lama dilo sunnada nebiga saas ah ayb cabdulaahi wuxuu yidhi famadat isunnatu ana arusula laa tuqtal yaa sunnadu waxay ku tagtay inaan la laynin ergooyinka inaan la laynin safiirada ummadaha ergooyinka wadahadallada u socda dadka noocaasa sidoodaba lama dilo ayib axmed iyo tayaalisi waa soo saaray waana xadii saxiixa xadiidka way xadiidku tilmaamaya marka xadiidka uu nebigu yihi lowlaa ana arusula laa tuqtalu laqataltuka ibnu nawaaxa uu ku yidhi kaa isagaa waa goormay dhacday qisadaasi intuu nabigu noolaabay ahayd soo ma ayib cabdillahi mascuud markuu dilayana gadaal damba waaye ayb faqatalahu waxaa dilay marka ibnu mascuud baa dilay muxuu dilay taxqiiqan xaqiijin daraaddeed buu u dilay liqowlihi nebiga odhahdiisa uu xaqiijinay sal lay slam uu yidhi ayb hadalkii nebigee ahaa lowlaa ana rusula laa tuqtalu laqataltuka hadalkaasuu xaqiijinayo fulinayay cabdullahi bn mascuud markan dambe uu dilay faqad ruwiya waxaa la wariyey annahu ibnu mascuud qatalahu inuu dilay lidaalika hadalkaa nebigu yidhi darteed inuu u dilay qisada cabdullahi bn mascuudna waxay ahayd iyadana xaaridatu mudari baa warinaya ayb waxaa yimid xaaris ibnu darib baa wuxuu u yimid cabdullahi bn mascuud cabdullahi markaa wuxuu guddoomiye ka yahay kuufa marka xaaria wuxuu ku yidhi maa baynii wa bayna axadi min alcarabi xinna aniga iyo ruux carab ka mid a cadaawad iyo iyo xiqdi nooma dhexeeya buuri ruux aan cadaawad u hayo caraba ma jira buuri wainii anugu marartu bimasjidin libani xaniifa waxaan soo maray wur masaajid reer bani xaniifa leeyihi reer bani xaniifa waa reerkii uu ka dhashay musaylima masaajid baan soo maray buui nimankaasi joogaan masaajidkii haddaan soo maray buu ihi waa dad tukanaya ogow faidaa hum yuminuuna bimusaylima buui dadkii masaajidka joogay waxay rumaysan musaylima inuu nebi ilaahay ahaa yuu sheegayaa cabdullahi bn masuud cabdulaahi markaasaa wuu diray dad buu u diray ciidan buu u diray waa la keenay iyagoo la wada markii la keenay wuxuu war maxaad rumaysantihiin musaylime inuu nebi yahay baan rumaysannahay waay ya fastataabahum waryaadha waad gaalowdeena toobadkeena buugu yidhi war waa gaalnimo diinti waad ka baxdeen musaylima yaa nebi ah oo nebiga nebi maxamed ka dambeeyey ama waqtigiisii jooga waa gaalnima toobad keena soo noqda marka way toobad keeneen laakiin ninkii la dhihi jiray waxaa la socda marka ibnu nawaaxa la socda ibnu nawaaxa oo ninkii nebiga u tegay ah ee musaylima dirsaday nebiguna uu ku yidhi hadalkii ahaa lowlaa ana rusula laa tuqtalu laqataltukuma soo hadalkii ninkuu nabigu ku yidhi oo musaylimo nebinimadiisa rumaysan ayaa dadkan la socda cabdulahi mascuud markuu u yimid dadka intoodii kale towbadkeen buu ka dalbaday inay soo noqdaan laakiin cabdulahi bn wawax isaga muusan ka dalban isaga muusanin towbadkeen markiiba wuu qabtay wuu dilay maxaa yeelay wuxuu yidhi waxaan maqlay nebigoole sal lay wasalam lowlaa annaka rasuulun la darabtu unuqaka ibnu nawaaxo waxaan maqlay nebi maxamedooleh haddaadan ibnu nawaaxow rasuul musaylima soo dirsaday haddaadan ahaynoo ergey aadan ahayn waan ku dili lahaa nebiga hadalkaale baan maqlay ibnu nawaaxow fa anta alyowma lasta birasuulin maantana ergey ma tihid buuri maalinkaa nabiga dhiiggiisa muxuu ku baajiyey ergey buu ahaa maantana ergey ma tihid sidaas daraaddeed nin la yidhaahdo quradat ibnu kacbin ayuu amray oo wuxuu yidhi dil fadaraba cunuqahu fi sayf suuq suuqa bartamihiisa ayuu qoorta kaga jaray oo uu ku dilay markaasaa wuxuu hi man araada an yandura ila bni nawaaxa qatiilan bisuuq ninkii raba ina nawaaxo oo meyda inuu arko suuqu yaallaya arag buu ku yidhi sidaasuu marka ku dilay xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud waana xadiid saxiixa waa sheekh albani caleyh raxmatullah wuu saxiixinaya qisada dilka ibnu nawaaxa uu cabdullahi bn mascuud dilay muxuu u dilay waay muxuu u dilay ma inuu ridoobay buu u dilay mise mise wuxuu u dilay hadalka nabiga daraaddii buu u dilay soo ma lianna nebigaa dilkiisa xukumay laakiin muusan dilina wuxuu u baajiyey cilaa baajisay inuu rasuul ahaa ergey ahaa ergeynimadiina meeshay ka baxday isagoo hadalkii nebiga fulinayay buu cabdulahi dilay marka ee uma dilin inuu ahaa murtad leanna kuwii la ridoobay ya toobad keena buu yidhi soo maa isagana saasuu marin lahaa kan marka xugm khaasu siiyey wey manaa ayb fain qiila hadihi alaayatu daallatu calaa cadami qubuuli towbatihim ahasu halkaa aynu ku joojinno hore baan u sheegnay aad buu ugu dheeraaday aayaddan iyo sharxeeda sheekhu cilmi badanna waa ku jira oo noocyo badan hada bilahi towfiiq sal allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala alih wasabi wslm